alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi wasalama wbacd qaala alimaamu malik raximah اllah alqadaءu fi ummahaati alawlaad qaala maliku can ibni shihaabi can salim bn cabdillaahi bni cumar can abiihi ana cumara bn alkhadaab qaal maa baalu rijaalin yata'uuna walaa'idahum ثuma yacziluunahuna laa ta'tiinii waliidatun yactarifu sayiduhaa an qad alama biha ila alxaqtu bihi waladaha faاcziluu bacdu aw itrukuu aw itrukuu hada albaab fi ma jaءa fi ummahaati اlأwlaad cindana zawja wa hiya almutaزawija min alxaraa'ib wa cindanaa amah wa hiya alatii lam taxmil cinda sayidaha hadihi yuqaalu lahaa amah wa cindahaa waliida aw umu lwalad wa hiya alatii xamalat aw waladat cinda sayidaha fahadihi qariibat min alxuriya faإidaa maata sayiduha laysa baynaha wa bayna alxuriyati ila an yamuuta sayiduha faإida maata sayiduha cataqat min ra'si اlmaal walaa yundaru ila ثuluث fahadihi alwalaa'id kana bacdu الnaas yaطa'uun ثuma yacziluun ثuma yunkiruun fima taأtii bacdu min alأwlaad wa huna cumar radia allahu canhu maadaama anahu yuslixu umuura raciyatihi fima yakhtasu bاddiin wa fima yakhtasu biaddunya qaal ma baalu rijaali yata'uuna walaa'idahum jamcu waliida ثuma yacziluunahu yani yujaamicuunahaa yujaamicuunahuna ثuma cinda alinzaal yaczil fayasubu almaaa khaarija almaxal faإida aqara biannahu alama biha yacni jaamacahaa wa jaaءat biwalad faana ulxiqu hada alwalad biman aqara min annahu jaamaca waliidatah laa ta'tiinii waliidatun yactarifu sayiduhaa an qad alama biha yacni an qad jaamacahaa ilaa alxaqtu bihi walada facziluu bacdu aw itru hada amrun yarjicu ilaykum fautrukuu alcazla aw ifcaluu alcazla laa yugayiru min alamri shay qaala maliku can naafic can safiyata binti abi cubayd wa hiya zawjatu cabdillaahi bni cumar أنها أخبرته أن عمر بن الخطاب قال ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يدعونهن يخرجن هؤلاء alasyaaq yada'uuna alwalaa'i uma yatrukuunahunna ikhrujna min albeyt uma yunkiruuna fima bacdu fima ta'tii bihi hadihi alwalaa'id qaala laa ta'tiinii waliida yactarifu sayiduhaa an qad alama biha ilaa alxaqtu bihi waladaha faarsiluuhunna bacdu aw amsikuhun antum axraa arsiluuhunna waakhrijuuhunna min albuyuut aw amsikuuhunna fi lbuyuut idaa aqara waaxidun min alasyaaq biannahu qad alama bihadihi lwaliida faana ulxiqu waladaha bihi ragman canhu qaala yaxyaa samictu maalikan yaquul almru cindana fii ummi lwalad idaa janat jinaayata umm lwalad alqariibatu min alcitqi bimowti sayidiha ida janat cala algayr jinaayatan damina sayiduhaa maa baynaha wa bayna qiimatiha yacni maa bayna aljinaayati wa bayna qiimati alwaliida faidaa kaanat qiimatuhaa mi'atan wa janat jinaayatan tusaawi khamsiin fainaa clى sayidi an yadfaca alhamsiin laakin idaa incakasat isuura kaanat qiimatuhaa hamsiin wa jinaayatuhaa mi'a yadfacu alaqala wa huwa alqiima aw aljinaaya yadfacu alhamsiin ayb yatabaqى lilmajniyi calayhi shayء ayna yadhab yuqaalu yadhabu hadara liannahu laa yumkin an tusallama raqabatu lwaliidati ila almajniyi calayhi liannaha qariiba min alcitq wa hada atasliim yufawitu calayha alcitqa falaa yusallamu aw laa tusallamu alwaliidatu ila almajniyi calayhi qaala damina sayiduhaa maa baynaha waadamiiru yarjicu ila alwaliida ay ila aljinaaya maa bayna aljinaayati wa bayna qiimatiha walaysa lahu an yuslimahaa yani an yadfacahaa ila almajniyi calayhi liyabiicaha masala fi jinaayatihi walaysa calayhi an yaxmila min jinaayatiha akfara min qiimatiha laysa ayda calayhi an yadfaca aljinaayata ida kaanat aljinaayatu akfara min qiimatiha alqadaau fii cimaarati almawaat cindanaa mawaat wa muwaat wahada min diqati allugati alcarabiya qaluu almawaatu bifatxi lmiim alardu alatii lam yajri lam yajri calayha milku aadamiyin qatu wayuqaalu lahaa ayda mawtaanun mawaatun wa mawtaanun wa cindanaa muw ah wa huwa aaacuun bidami lmiin aaacuun wa yuqaalu lilaacuuna ayda muutaanun bidami lmiin idan cindanaa mawaat wa mawtaanun wa hiya alardu alatii laa cimaarata fiiha wa cindanaa muwaatun wa muutaanun wahuwa daacuunu aw ilamraadu alfattaakatu alatii tufnii kasiira min annaas qaal malik can hishaam bni curwata can abiihi ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam qaala man axyaa ardan mayitatan ardun mayita laysa fiiha milku insaan fahiya lah hada qadaa'u shar man axyaa ardan maytatan mayitatan kullu waax maytatan mayitatan fahiya lahu walaysa licirdin daalimin xaqun yajuusu an yuqra'a bitanwiin walaysa licirdin daalimin xaqun wa daalimin sifatu lilcirqi laakin kayfa yuusafu alcirqu biannahu daalim qadaa calaa xadfi mudaaf walaysa licirqin dii dulmin xaq wayajuuzu an yuqra'a walaysa licirqi daalimin biidaafati alcirqi ila aldaalim wa huwa alaslu fi lmacnaa laysa licirqi daalimin xaqun waalcirqu huya alcuruuq alatii tajri fi linsaan aw alcuruuq alatii lialasjaar wa qaaluu alcuruuqu fiiha curuuq daahira wa curuuqun baatin alcuruuqu albaaطina hiya an yaxfira insaanu muqtasibun aw saariqun ardan ligayrihi fayaxfir fiiha ويزرع أو يغرس فيها غرسا فهذه العروق التي في الداخل ليس لها حق البقاء في هذا الأرض لأنها أرض مملوكة للغير كذلك أيضا إذا كانت عروق ظاهرة كأن بنى فيها بنايا فهذه العروق أيضا عروق ظاهرة وليس لها حق في بقائها في هذه الأرض التي اقتسبها aw saraqahaa assaariq walaysa licirqin daalimin xaqun qaala yaxyaa qaala maalikun waalcirqu aalim kullu maxtufira aw ukida aw gurisa bigayri xaqi kullu ardin ixtufirat aw ukidat aw gurisa bigayri xaqin hadihi hiy alatii fiiha alcirq الظaalimu aladi laa yastaxiqu albaqaءa uma qaala abu cumar hada alxadiidu mursalun cinda jamaacati الruwaati can maliki laa yakhtalifuuna fi dalika ayb uma dakara huna xadiiثa fiihi tafsir lihada alxadiid qaal can yaxya bni curwata bni zubayr can abiihi ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam qaala man axyaa ardan mayitatan fahiya lahu walaysa licirqin daalimin xaqun qaala curwatu walaqad xadaanii aladii xadaanii hada alxadiida ana rajulayni iktasamaa ilaa rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam garasa axaduhumaa naklan fii ardi alaakhar axaduhumaa garasa naklan fii ardi alaakhar faqadaa lisaaxibi alardi biardihi wa amara saaxiba annakli an yukrija naklahu minha irfac naklaka min hadihi alardi alatii iktasabtaha qaal falaqad ra'aytuhaa wa inahaa latudrabu usuuluhaa bilfu'uus tuqطac min asliha bilfu'uus wa inahaa lanaxlun xummun xataa ukhrijat minha waalxummu hiya attaammatu alkaamila طaalamaa annaha kaanat cirqan daaliman falaqad quطcat min asliha bilfu'uusi maca annahaa naklun taamun kaamil qala maliku can ibni shihaab can salim bni cabdillaahi can abiihi ana cumara bna alkhaطaabi qaal man axyaa ardan mayitatan fahiya lahu wahadihi caadat limaami malik anahu ida ataa bixadiiثi marfuuci fi lbaabi yutbicuhu ahara mawquufa can axadi alkhulafaaءi alraashidiin aw can axadi min asaxaabati liyudila bidalika calى ana hada alxadiida macmuul bihi wa ma'kuudu bihi wa huna cumar dakara ma dukira fi lxadiidi fi lbaab qaala maliku wcalى dalika alamru cindana hakada alamru cindana alqadaau fi lmiyaah ida kaana hunaaka miyaah mushtaraka bayna annaas aabaar fii araadin gayri mamluuka anhaar jaariya cuyuun jaariya kayfa yuxkamu fi hadihi almiyaah alcaama qala malikun can cabdillaahi bni abi bakr bni muxamed bni camr bni xasmin anahu balagahu ana rasuula اllahi sala allahu alayh wasalam qaala fii sayli mahzuurin wa mudaynibin yumsaku xata alkacbayn uma yursil alaclaa cala alasfal awala hada alxadiid fiihi irsaal fii hadihi ariwaaya walaakinahu muttasilun min turuqin ukhraa haadaa abu bakrin yaquul ina rasuula allahi sala allahu alay slam qaala fii sayli mahzuur wa huwa saylun macruufun fi lmadiinati min alawdiyati alatii tasiilu fi lamtaar saylu mahzuur wamudaynib aydan hada aydan waadin aakhar yasiilu bimiyaahi alamtaar wa kana annaasu yaxtaajuun ilaa asaqyi min hada asayl faالnabiyu sala اllahu alay slama dakara lahum alxukma asharciya fi mili hada wa huwa anahu ida kanat ardu axadi haؤulaaءi الnaas أclى min alأkrى wahada الsayl ymur calى اlarضi الأclى fainahu yafti zarcahu waardahu min hada sayli wa yuxbisu aw yaxbisu lmaaa xataa yasila ila alkacbi faidaa wasala ila alkacbi yatruku lmaaa wa yursiluhaa ilaa gayrihi miman huwa asfala minhu qaala yumsaku xata alkacbayn wa huwa alxaqu sharci laakin idaa kaana hunaaka atacaamul bilcurfi fainahu yenbaqii lilawali an yasqiya uma yursil almaaa qabla an yasila ila alkacbi lakin ida kana hunaaka nizaac kama jaa fi qisati zubayr walansaariyi faina alxaqa fi mili hada an yaxbisa almaaa xataa yabluga ila alkacbi uma yursil liman asfal min qaala maaliku can abi zinaad can alacraj can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaal laa yumnacu fadlu lmaa'i liyumnaca bihi alkala alkala'u mushtarakun bayna annaas walmaau ayda mushtarakun bayna annaas faida kaana hunaaka bi'run maxfuurun fii ardin laysat mamluukatan liaxad kadalika ida kaana hunaaka caynun jaariya aw hunaaka nahrun jaarin fainahu laa yajuusu liman xafara albi'ra aw yamuru annahru bihi aw ilcaynu bihi an yamnaca hada almaaa alfadla can innaas lianna hada yuؤddi ila an yatruka annaasu alkala'a lianna annaasa laa yamkuhuuna fi lardi alatii laa maaa fiiha faidaa manaca hada almaaa addaa dalika ilaa hajri annaasi can ilkala'i waintiqaalihim min alardi alatii fiiha alkala' licadami wujuudi ilmaa faxataa laa yaxsula mihla hada laa yajuuzu an yamnaca axadu hada almaaa wa huwa almaau aladii fi lbi'ri aladi laysa bimaxfuurin fii ardin mamluuk maxfuurun fii ardin caar laakin liman xafara xaqu اtabdi'ati bihi faida اxtaaja huwa aladi xafar fainahu yajuuzu lahu aw yastaxiqu an yasqiya zarcahu aw an yasqiya maashiyatahu qabla gayrih faida اktafaa fainahu laa yajuuzu lahu an yamnaca gayrahu min hada اlfadl laakiin hada laa yadkulu fiihi albi'ru aladii xafarahu fii milkihi alkhaas aw fii masracatihi hada laa yadkulu fiihi kadalika asaariij alatii xafaraha fii milkihi alkhaas aw fii masracati hada laa yadkul inama alxadiidu yatakalam can maa aladii laysat fii milki axad falaa yaquulu axadu ana wlaa bihada almaa wa ana astacmilu hada almaa wa abiicu alfadla cala annaas la qala maliku can abirijaal moxamed bn cabdiraxmaan can ummihi camrata binti cabdiraxmaan anaha ahbarathu ana rasuula allahi sala allahu alay slam qaal laa yumnacu naqcu bi'rin وهذا الحديث أيضا مرسل ولكنه متصل من طرق أخرى وهذا الحديث أفاد ما أفاد الحديث السابق وهو أنه لا يمنع ماء بئر والنقع هو الماء الذي اجتمع في البئر فلا يمنع نقع البئر وهو البئر في الأرض العامة wa hunaa dakara mas'ala abuu cumar anna naasan low aatow ilaa shaksin cindahu hada almaa wa talabuu minhu lmaa wa manacahum lmaa famaatuu catashan qaala diyaatuhum calaa cawaaqili lmaaniciin waalkafaaratu can kulli nafsin calaa kulli rajulin min ahli lmaa almaaniciina maca wajiici ladab hmm? yuadabuun wayudrabuun liannahum tasababuu fii ihlaaki anfusin muhtarama naktafi bihada wallahu aclam sala allah w slam ala nabiyina mxamed wala ali w sabi wslm